alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd cilmu lbayaan ama fanu lbayaan khaas ahaan waxaynu ku jirnay qaybta tashbiiha ayaynu ku jirnay waxaynu joognay aqraadu tashbiih aqraadda uu leeyahay tashbiih waa inagii soo sheegnay tashbiihu inuu leeyahay arkaan iyo aqsaam iyo aqraad waa soo maray arkaantii tashbiiha waxaynu soo marnoo kale aqsaamu tashbiih qaybihii tashbiihu u qaybsamayeyna waa soo marray waxaynu joognay qaybta ku saabsan aqhraadu tashbiih ujeeddooyinka looga dan leeyahay tashbiiha marka shay shay lagu shabbahayo maxaa looga jeedaa muraadka looga jeedaa waa maxay qarad keliya loogama jeedo ee ujeeddooyin kala duwan baa marba mid loo jeedaa oo muraad ay tahay waxay mashaayikhda kitaabka allifay ay taxeen aqhraadda ama ujeeddooyinka looga jeedo tashbiiha waxaanay sheegeen lix qarad ama lix ujeeddo oo u noqonaya mushabbaha iyo hal ujeeddo oo u noqonaya mushabbahu biga lixdaa nooc waxaynu gallay laba nooc qaradka tashbiiha looga jeedaa mar wuxuu noqdaa imaa bayaanu imkaani lmushabbah ama wuxuu noqdaa mushabbahu inuu suuragal yaho mustaxiil aanu ahayn in la caddaynayo shaygaa la sheegay ee mushabbaha ah ayaa wuxuu yahay shay ghariib ah oo laysba odhan karo warwo mustaxiilba wax dhici karaba maaha markaasaa waxaa loo yeelayaa tusaale uu la nooc yahay oo la odhanaya mustaxiil maahe waa mumkinoo wax kaloo la noocaa baa jiraba oo waxa iyo waxaasaa la mid ah waxa inoo tusaaleeyey fain tafuqi ilanaama wa anta minhum fa ina almiska bacdu dami alghazaali waa nin boqor ammaanayey boqorkii uu ammaanayo wuxuu ku yidhi fain tafuq ilanaama faaqa yafuuqu haddaad ka kor martoo ka korayso xagga fadiilada dadka kale wa anta minhum walxaala anta minhum iyaga aad ka mid tahay oo asal ahaan jinsiga insaan adoo ka mid a ah, haddana haddaad ka kor marto layaab ma leh fa ina almiska bacdu dami alghazaali miskiga udgoonba ogaadha nooca ghazaalka la yidhahdo dhiiggeeda waa wax ka mid a ah. bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ugaadha nooc ka mida ayaa waxay yeelataa sidii buro oo kalea dhiiggu uga soo baxaa yacani dhiig oo kalea markaa waxbay ka soo baxaya dhiiggii baa iskuntaya buro oo kaleu noqonayaa muddo markuu sidaa ahaadu marka dambe markaa ka go'ayaa meelahay ku sugan tahay iyo meelahay fadhiisatay iyo baa laga helaa wuxuu noqdaa dhiiggaasi miskiga ka ugu udgoonka badan marka isagoo dhiiggii ka mida ayaa haddana dhiigaggii kale uu ka korreeyaa miskigaasi asalku ka soo jeedaana waa dhiig haddana dhiigagga kale lama mid ahee dhiigagga kale faa'iq buu ka yaho waa ka korreeyaa sida asalkiisii isagoo miskigu uu dhiig yahay haddana markaa asalkiisii uga koreeyo uga kor maray adiguna jinsiga insaan adoo ka mida inaad dadka kale ee kula wakhtigaa ka kor martaa la yaab ma leh yaa marka fa ina almiska bacdu dami alghazaali waxaa loo keenay ka daliili calaa imkaani almushabbah daliiloo kale in looga dhigaayo inuu suuragel yahay mushabbahu ya mushabbahu inuu suuragel yahay mushabbahii baa wuxuu noqday shay qariib ah adoo jinsigoodii ka mid a ah haddana si uu leeyahay waad uga korraysaa oo iddicaaan uu u sheeganaya inuu faadil ka yahay isagu cindigiis wuxuu tilmaamayaa inuu taasi suuragel yahay marka waa mumkin jaamica ka dhexeeyaana wuxuu yahay labada mid walba inuu faa'iq ka yahay fawaqaanuhu calaa asli kaasi waa jaamica markaa kulminaya ka dhexeeya marka mushabbahu bihigii waxaa loo keenay ka daliili calaa imkaani almushabbah sida daliiloo kale in loogu caddaynayo oo loogu taagayo mushabbahu inuu suuragel yahay oo mumkin yaho mustaxiil aanu ahayn noocanna waa tashbiih dimni saynu horaba usoo sheegnay misaalun aakhar mikarin mifarin muqbilin mudbirin macan ka julmudi sakhrin xatahu saylu min cali faraskiisii markuu ammaananayay ninkii shaacirkaa wuxuu yidhi waa mid karaar celin badan oo carar badan oo soo qaabilaya haddana oo haddana sii jeesanaya macan islamar keliya surcada iyo degdegga uu isu laba rogayo wuxuu ka dhigan yahay mar keliya inuu sii jeesanayo soo jeesanayo rogaal celinayo haddana cararayo intaasibana markuna wada dhacayaan ya lishiddati jaryihi wa surcati say u suuragal tahay mar keliya in waxaasi wada dhacaan iqbaal iyo idbaar liddi isku yihiin see mar keliya waxaasi u wada dhici karaa ka julmuudi sakhrin xatahu saylu min cali waa sidii dhagax buu ku leeyahay daad ka soo riday buurta dhaladeeda ugu sarraysa saasuu isu laba rogayaa buuri oo yacni weji keliya kuma socdo siduu markaa dhagaxaasiba isu laba rogaayo oo marba markaa waxaweye gees uu markaa iska soo rogayo wakhtiga ugu degdega badanna uu ku gaadhayo halka ugu hoosaysa sidaasoo kalea marka waxa weeyaan faraskanna way isu laba marka ka julmuudi sakrin xadahu saylu min cali muxuu keenay muxuu keenay libayaani imkaani lmushabbah ayuu keenay qodobka labaad wuxuu ahaa bayaanu xaalihi xaalkiisa caddaynta la caddaynayo kaannaka shamsun walmuluuku kawaakibun idaa talacat lam yabdu minhunna kawkabu isaguna wuxuu ammaanayaa boqor boqorrada aad baa loo ammaani jiray marka la ammaanona waxbay bixin jireen nimanka shucaraduna waxay u badnaayeen niman badan oo ka midi ah afmaal afkooda ku shaqaysa marka wuxuu uhi kaannaka shamsun waxaad mooddaa inaad tahay qorax waalmuluuku kawaakibun boqorrada kalena ay xiddiga yihiin adna aad qorax tahay idaa talacat markay soo baxdo qoraxdu lam yabdu minhunna kawkabu xidig xiddigaha ka mid ma muuqdo baawarka ilayska qoraxdu leeyahay baa ka qaalib noqonaya oo shiiqinaya sidaas aawoodee xidigihii muuqan maayaan sidaasoo kale adigu markaad joogtana boqor kale aanay sharaftiisu u muuqananayo fadiiladiisu ilaa waad ka mudanto qorrax baad ka dhigan tahay sida qorraxdu xiddigaha u shiiqinaysaad boqorrada kale u shiiqinaysaa kaa lam yakuun marka tan waxaa loo keenay qaradka looga jeedaa xaalu tashbiih baa la caddaynaya mushabbaha xaalkiisa ayaa la caddaynaya sifada uu leeyahay xaalkiisa waa maxay sifadiis oo masalan inuu faa'iq ka yahay boqorrada kaleo ka koreeyo yacni wuxuu ku caddaynayaa tashbiihan kaannaka shamsun qorraxoo kalead ka dhigantay buui boqorrada kalena waxay ka dhigan yihin xiddigo marka waxaa loo keenay sifada uu leeyahay in lagu caddeeyaa loo keenay cidda loo sheegaya fadiiladaa inuu leeyahay dee uma oga idaa alacat lam yabdu minhuna kawkabu waa alacta maahay waa alacat wa baxru tawiil kaannaka shamsun walmuluuku kawaakibun baxru tawiil weeye marka idaa alacta haddii lahay waaba jabayaaba yani facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun waayah idaa alacat markay soo baxdo qoraxdu lam yabdu minhunna kawkabun lam yabdu minhunna kawkabun shicir aakhirkii lama tanwiiniyo oo kawkabun lama odhanayo hada halad kawkabuu baa la odhanaya lakin waa la jiidaya soo baxdo xidig xidigaha ka midi muuqan maayee qoraxda ayaa shiiqinaysa saasoo kalead aadna u shiiqinaysaa boqorrada kale ujeeddada saddexaad ee loo keena tashbiiha waxay tahay wa imaa bayaanu miqdaari xaalihi ama ujeeddadu waxay noqotaa xaalkiisu qadarka uu ku sugan yahay in la caddaynayo bimacnaa wasfigiisa iyo xaalkiisa waa la og yahay laakiin leebelka uu joogo min xaysu lquwa waaldacf ya xagga marka laga eego quwada iyo dacfiga sifadaasi siday ugu sugan tahay ayaa la caddaynaya naxwu fiiha snataani wa arbacuuna xaluubatan suudanka khaafiyati alguraabi alasxami ninka shaacirkaahi gabadhuu jeclaa ayuu wuxuu ka warramayaa qoladoodu geel badan oo irmaan inay leeyihiin markaasuu wuxuu idhi fiiha qabiiladeeda waxaa ku sugan isnataani wa arbacuuna xaluubatan ama reerkoodaba dhe laba iyo afartan halaad oo irmaan yani ayay haystaan oo suudan madmadow ka khaafiyati lquraabi alasxami waxaad mooddaa madowga geelaasi madmadow yahay tukaha baalashiisa xagga weliba dambaysa ee qarsoomaysa madowga ay madowdahay oo kale ee aadka u sii madowdahay oo kalead moodaa markaa madowgooda tukuhu marka hore waa madow yahay mar labaadkana baalashiisii waa madow yihiin baalashiisa inta dambe ee halka qarsoon khaafiya waa maxay waa takfa yacni waxa weeye waa meel qarsoomaysa waa baalka xaggiisa dambe weeye marka halkaasina way ka sii madowdahay meelaha kale marka khaafiyatun khawaafin baa la yidhahdaa oo khawaafin baa lagu jabciyaa asxamna bimacnaa alaswad oo suxmadu iyaduna waa madowga oo tukayaasha waxaa jira qaar caddaan iyo madow isugu jira marka tukihii madoobaa aan wax caddaana lahayn ila mid baa geesna caddahay geesna madowdahay tukihii madoobaa baalashiisa xaggaa dambe ee weliba qarsoomaysay iyaduna sii madowga badan madowga geelaasi madowgaasu la mid yahay maxaa loo keenay waa bayaanu miqdaari xaalihi geelan waa la ogsoon yahay madowgooda madowgiisa waa la ogsoon yahay iyadoo madowgiisii la ogsoon yahay ayaa miqdaarka madowgaasi leeyahay qadarkiisa la caddaynaya oo marba haddii la garanayo xaalul mushabbaha ay macluumta oo la garanaayo dee in la yahay libayaani xaalihi baa loo keenay ma suuragal aha waayo tabyiinu lmubayan cabas waayo shay cad in lasii caddeeyaa faa'iide ma leh cabas weeye wa afcaalu xukamaai masuunatu min alcabas baa la yidhahdaa cidda xikmadda u saaxiibka ah ee xikmadda leh ficiladoodu waa laga dhowray cabas waxaan faa'iide lahayn waa mid laga ilaashay marka tabyiinulmubayin faa'ida kuma jirto waa min baabi taxsiil xaasil taxsiilu xaasilna waxba ma kordhin marka ashbaha waxa weeye bilwaswasa shay xaasiloo jira hadii la yidhaha waa la sii xasilinayaa dee see loo xasilinaya waaba jiraabe waa in markaa wax uu kordhiyaa waxa uu kordhinaya waa maxay xaalul xaalulmushabbah waa la ogsoon yahay inuu madow ku sugan yahay laakiin waxaa la rabaa miqdaarka madowgiisu gaadhsiisan yahay in la caddeeyo yaa haddii la yidhaahdo shakhsigaasi waa madow yahay oo haddana la yidhaahdo war miyaad ka ambanaysaa gudcur miyaad ka ambanaysaa waa gudcuroo kale wejigiisu madowgii adoo garanayaa ayaa haddana markaa waxaa lagu tilmaamaya inuu madowgaasi yahay yacni mid markaa shadiid oo daran ama waxaa lagu yidhi dheriyadii dee hadda markaa kuwan dhuxusha lagu kariyaa maba madoobaadaan be dheriyadii lagu karin jiray dhardhaarada iyo markaa dabka xaabada lagu shidi jiray la yidhaahdo wejigiisa madowgiisu wuxuu ka dhigan yahay waa digsi dabadii buu ka dhiganya digsi dabadii oo kale maxaa macnuu markaa noqonayaa yani waxa weeye shiddatu sawaad baa lasii caddaynaya aslu sawaad waa la ogsoon yahay laakiin waxaa lasii caddaynaya miqdaar asawaad madowgu qadarku gaarsiisan yahay ayaa lasii caddaynaya ama qof baa waxaa lagu leeyahay waa cad yahay qofkaas markaasaa lagu war laydhkaasoo kale unbulbidi wa kal misbaax misbaaxaasoo kale layrkaa laydhkaa oo kale ayuunbuu la mid yahay caddaantii markaa lagu yidhahdo waa cad yahay markaa ruuxaas dee leebaluu leeyahay caddaantu waxaa la doonayaa meeshii hoose inaana tasawurin waxaa la doonayaa shiddatulbayaad si ay kugu soo dhacdo ayaa waxaa lagu yidhi waa oo kale tiriig waayahay shabbaha nuuqa asuuda bikhaafiyati alghuraab wuxuu ku shabbahay geelii waa jamcu naaqa assuuda madmadoobaa bikhaafiyati alghuraab tukaha baalashiisa xagga dambe ee qarsoomaysa ayuu ku shabbahay wuxuu ugu shabbahay bayaanan limiqdaari sawaadiha caddayn la caddaynaya daraaddeed qadarka uu leeyahay madowgoodu marka sifadii wuu garanayaa shaksigu maqlayaa laakiin miqdaarkii ama martabadii xagga quwada iyo dacfiga ama xagga siyaadada iyo nuqsaanta ayuu ka jaahil yahay markaasaa taa loogu caddaynaya fiihaa waxaa ku sugan gabadha qoladeeda isnataani laba iyo wa arbacuuna afartan xaluubatan yacni halaadoo irmaan oo suudan madmadow ka khaafiyati alghuraabi alasxami geelaa madmadow oo ka khaafiyati alghuraabi tukaha baalashiisa xaggooda dambe ee qarsoomaysa madowgeedoo kale la mid ah tukahaasoo al asxami kii madooba ah kii caddaanka iyo madowga isugu jiray maha wa imaa taqriiru xaalih ujeeddada afraad ee loo keenaa tashbiiha waxay tahay xaalkiisa in la sugayo oo la doonayo fii nafsi saamic in lagu taqriiriyo lagu sii sugo ruuxa maqlaya naftiisa ayaa waxaa la doonayaa in lagu sugo naxu ina alquluuba idaa tanaafara wudduha qalbiyada hadduu kala cararoo kala tago wudduha jacaylkeedu mislu zujaajati waxay la mid tahay quraaraddoo kaley la mid oo kasruha jabitaankeeda ay jabtaa quraaradda laa yujbaru lama kabo marka wuxuu keenay taqriiru xaali lmushabbah fii nafsi saamic sifada mushabbahu leeyahay iyo xaalkiisaa waxaa la doonayaa ruuxa maqlaya naftiisa in lagu sugo oo maxaa loogu sugayaa suuro ka caddaan badan oo ka waadixnimo badan baa lagu muujinaya waayo qalbiyada iyo jacaylkoodu inuu kala taga waa arrin macnawi oo la caqliyaynayo laakiin arrin maxsuusoo alxawaasu alkhams xawaasta shanta ah ama dareemayaasha shanta ah wax lagu idraakayo ma aha maadaama alxawaasu alkhamsa aan lagu idraakaynin ayaa waxaa tusaale loogu soo qaadanayaa lagu shabbahayaa shay maxsuusa oo xawaasta lagu haleenayo naftana aad bay ugu dhicitaan badan tahay shayga maxsuuska ah siday u dareemayso ama u arkayso ama u garanayso oo quraaraddu markay jajabto iyo inaynay kabmaynin waa shay maxsuus ah marka shabaha tanaafur alquluub bikasri zujaaja wuxuu ku shabahay kala cararka qalbiyadu ay kala cararaan bimacnaa maxabadooda iyo jacaylkoodu kala tagto waa isnacaan laba qof qalbiyadooda ama dad ka badan qalbiyadooda inay isnacaan oo kala tagaan wuxuu ku shabbahay bikasri zujaaja quraaradda jabitaankeedu ugu shabbahay muxuu ugu shabahayaa tasbiitan litacaduri cawdatiha ilaa maa kaanat calayhi min almawadda sugis la sugaayo daraaddeed ama xaal la sugayo litacaduri cawdatiha inaynay suurtoobi karin noqodka ay ku soo noqotaa ilaa maa kaanat calayhi waxay ku sugnayd oo min almawaddati jacayl ah markaa quraarad jajabtay miyay suuragalta inta laysku kakabo inay caynkeedii ku noqoto soo maya maaha sida taasi aynay u suuragal ahayn baa qalbiyadu hadday isnacaanoo jacaylkii ka tagana ya oo markay isjeclaayeen dabad ay isnacaan inay dib isu jeclaadaan saasayna u dhici karin oo xaaladii hore safaag iyo mawaddadii iyo jacaylkii ay ku soo noqdaan siduu inoo sheegaya waa saas marka suurad ka muuqad badan oo ka xoog badan baa lagu muujinayaa marka la leeyahay waxaa looga jeedaa shaygii macnawiga ahaa ayaa shay looga garasho badan yahay oo looga idraak badan yahay oo xisi a ah baa lagu shabbahaya liyakuuna awqaca wa asbata fi nafs si u noqdo mid waxa weeye ugu dhicitaan badan uguna sugnaansha badan nafta fii nafsi sami marka halkuu yidhi litacaduri cawdatiha iyo tashbiiha lagu shabahayo culamada qaarkood xoogaa way yara naqdinayaan oo ibnu cusaymiin oo kale tacliiqaadkiisa waxa uu tilmaamayaa warka noocaasa nadar baa ku suganoo sax maha ah. oo dad isnacay inay dib isu jeclaadaan waa dhacdaa casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiir ilahay wuxuu inoogu sheegay fii suurati lmumtaxina aayadda sheikhu ma soo qaadan ee innagaa tawdiix ahaan ugu sii darna laakiin sida kaluu sheikhu u naqdiyey ilaahay wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay kuwa a collowdeen ee gaalada ah inuu ka yeelo dhexdiinna jacayl casa allaahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallaahu qadiir ilaahayna waa u awood badanyay waana dhacday camr bnu caas markii uu sakaraadayay wuxuu ihi saddex xaaladood baan soo maray mar waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam aad iyo aad baan u necbaa ulala colloobay colaad iyo nacayb badan baan u qabay haddaan xaaladdaa ku dhiman lahaana naar baan geli lahaa maa markuu sakaraad iyu odhanaya xaalad labaad baan soo maro waa islaama markaana nebiga aad baan u jeclaaday jacaylka aan jeclaaday daraaddeed sare uma eegi kari jirin haddaan xaaladdaa ku dhiman lahaana jannaan geli lahaa buui haddama arga marka wuxuu tilmaamayaa saddex xaaladooda kala duwan inu soo maray mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa labada arrinee hore abu sufyaan nebiga sala allahu alayh wasalam aad buu u necbaa colaad iyo nacayb daran baanu u qabay haddana waagii dambe markuu islaamay dee wuxuu noqday markaa mid nebiga sala allahu alayh wasalam jecel nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintoo saf ah iyo gaaladii ay isnecbaayeen markii ay soo islaameen ee ilaahay qalbigooda hidaayo geliyey waxay noqdeen axbaab isjecel bay noqdeen axbaab isjecel ayay noqdeen mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa shaacirku wuxuu leeyahay ina alquluba ida tanaafara wadduha qalbiyada hadduu jacaylkoodu kala cararo oo bimacnaa kala tago ou jacaylkoodu tago milu zujaajati waa quraaradoo kale oo kasruha laa yujbaru quraaradda jabitaankeeda lama kabo sidaa quraaradda jabitaankeeda aan loo kabaynin oo kabnin aan uga suuragal ahayn ayaa qalbiyaduna hadday isnacaan aynay safaagii iyo jacaylkii ku soo noqon karin markaa sidaas aawoodee cidda isjecesh yihiin jacaylkiisa ilaasho hadduu jacaylkaasi tago dee inuu soo noqon waayo laga yaabaa marka taqriirul xaal baa loo keenaa waa la ogsoon yahay arrinka yaa laakiin waxaa looga jeedaa suurad ka waadixnimo badan oo ka duhuur badan baa lagu shabahayaa si nafta saamica ay ugu sugnaato qaradka shanaad wa imaa tasyiinuh waxaa loo keenaa tashbiiha qurxin la qurxinayo shayga shay baa waxaa la tilmaamayaa in la qurxiyo si loo jeclaysiiyo dadka wuxuu idhi shaacirkii naxwu sawdaau waadixatu ljabii inii ka muqlati dabyi alghariiri waxay ahayd kollay nuskhada aan haye ee matniga la taabacay jabiin wuu israaciyo shadriga horu ka wada dhigay saxduna waxay ahayd inuu kala gooyo oo nuunka raaciyo xagga dambe oo nuunku wuxuu ka tirsan yahay shadriga dambe nuskhada sharaxa masaas idin qoraya suu qoriya yuu israacinaya hore wuxuu ku egyahay yahay ku egyahay sawdaau waadixat ljabiih inay ka muqlati dabyi alkhariiri saasu noqonaya waana majzuu lkaamil wuxuu idhi sawdaa'u way madowdahay oo waadixatu ljabiini yacni dhafoorkeedu waa cad yahay wuxuu u cad yahay yacni madow iyo caddaan bay isugu jirtaa buu leeyihi sawdaa'u waa madowdahay waadixatu ljabiini dhafoorkeedu waa cad yahay ka muqlati dabyi alkhariiri wuxuu la mid ahaaday sida muqlada mar waxay yidhaahdaan isha inta madowa inanka ah isha inteeda madow marna waxay yidhahdeen inta cad iyo inta madowba muqlo waa la ysku yidhaahdaa ka muqlati dabi sida ugaadha dabyiga la yidhaahdo isheedoo kale intaa bu'da ah ee alkhariiri quruxsan quruxda markaa leh xagga khalqiga alkhariiri bimacna alxasani khalqan oo kale ayay markaa la mid tahay buuri shabbaha sawaadaha bisawaadi muqlati dabi bacdi culammada ka midi waxay yidhahdaan ugaadhaha nooca dabiga la yidhaahdo iyo baqarulwaxshiga iyo ishoodu intay nool yihiin waxay u eg yihiin inay wada madowdahay laakiin markay dhimato ayaa waxa muuqda bay yidhaahdeen ishooda qaybina inay caddahay qaybina madowdahay laakiin hadday nool yihiin waxay u wada muuqdaan inay wada madowdahay culamada qaar baa saa qoraya marka calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa way madowdahay dhafoorkeeda ama dhabankeeduna halkaa dhaban ka sarraysaa waa caddahay oo waa waadix waxaanay la mid tahay buu ku leeyahay ishaa bu'deeda ama inta dhexee madow oo kale ayay la mid tahay ee ugaadho ay leedahay ugaadhaasna ay tahay mid qurux badan marka shabbaha sawaadaha bisawaadi muqlati dabyi madowgeedii wuxuu ku shabbahay ugaadhaa dabyiga la yidhaahdo isheedu madowgay madowdahoo kale ayuu ku shabbahay taxsiinan lahaa qurxinuu qurxinaya daraaddeed buu sidaa u yidhi oo sida badan indhaha ugaadha way qurux badan yihin baa la yidhaahdaa markaa shayga qurux baa loogu shabbahaa marka tasyiin baa ku jira la qurxinayo shabiinkana waxaa la yidhaahdaa waa jaanib aljabha ilaa laga soo gaadhayo xaggan isha iyo u dhaxaysa dhegta misaal kaloo ka waadaxsan haddaynu soo qaadanno wuxuu yidhi taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuhu wain tacib qulta daaqay u zanaabiiri waxay misaal wada noqonayaa kan shanaad ee tasyiinuhu ah iyo taqbiixuhu baa labada shatri u kala tusaale noqonaya oo midna qurxin baa looga jeedaa midna waxaa looga jeedaa fool xumayn ayaa looga jeeda malab buu sheegayaayoo wuxuu uhi taquulu waxaad odhanaysaa haada mujaaju naxli maja waa tufay weeye marka xadiiskii ay ku soo aroortay maxmuud ninkii la odhan jiray saxaabi buu ahaa laakiin isagoo sabi ahoo yar ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay marka wuxuu yidhi oo bukhaari saxiixiisa ku soo arooriyey inuu yidhi acqilu min rasuuli lahi sala allahu alay wasalam majatan majaha fii wejhi rasuulka waxaan ka weelaynayaa oo axwaashiisii aan ka garanayaa biyo intuu afka ku qabtay rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu wejigayga tufay intaa bes baan ka garanayaa acqilu min rasuli lahi sala allahu alayh wasalam majatan majaha fii wejhi marka mujaaj waxaa la yidhahdaa waxaa la tufo luqluqado oo kale haddaad wax tufto waa mujaaj taquulu waxaad odhanaysaa hada mujaaju naxli kan oo malabka ahi mujaajunaxli shinnidu waxay soo tuftay weeyi tamdaxuhu waxaad sidaa odhanaysaa xaal aad tahay maadixan lahu xaalaad ammaanayso wa in tacib haddaad ceebayso waad istidhaahdo ceebee oo dhaleecee haddaad istidhaahdo malabka qulta waxaad odhanaysaa daaqay u zanaabiil zumbuur zanaabiil calaa wasni cusfuur casaafiir zanaabiirta waxaa la yidhahdaa xasharaadka duula ee qaniyada kulul leh ama shinni ha noqdo ama dibirlax ha noqdo kuwa noocaasoo oo kalea ah waxaa la yidhahdaa zanaabiir baa la yidhahda haddaad istiraahdo ceebee malabka waxaad odhanaysaa daaqay u zanaabiiri xasharaadkaa qaniyada kululi waxay hunqaaceen weeyi ilaa wax intay calool tageen ka soo noqdeen maxay noqonayaan sawqay maa waxaa la isweydiiyaa markaa dee shinnidu ma afkay ka soo tuftaa mise gees kaley ka keentaa yaa haddii gees kale uu ka soo baxo magac kalu leeyihi laakiin waxaa loo badiyaa inay afka ka soo tufto marka shadriga horo hada mujaaju naxli tamdaxuhu wuxuu noqonayaa taziinu in la qurxinayo wa in tacib qulta daaqay u zanaabiiruna waxay noqonaysaa taqbiixuhu in la fool xumaynayo misaalun aakhar wuxuu uhi tafaariiqu shaybin fi shabaabi lawaamicun wamaa xusnu leylin laysa fiihi nujuumu wuxuu ammaanayaa xoogaa ciro ciro yacni markaa mid yeeshay buu ammaanaya markaasuu leey cirradu mushkilo ma leh mar hadday markaa waxawaye madowgiin ku dhex dhafan tahay oo boos aanu isugu bixin shidda malab kuliyi markaasuu tafaariiqu shaybin waa ciro kala tagtagan dee madowgii u dhexdhexeeyo oo fi shabaabi lawaamicun dhallinyaradii dhexdooda ka dhalaalays cirraa jirto haddana dhallinyaru sheegaya oo dhallinyarada marka waxaa dhexdooda ay fii shacri shabaabi lawaamicun ayay ka dhalaalaysaa buuri wamaa xusnu leyli laysa fiihi nujuumu oo habeen quruxdiisu maxay tahay aan xidiga lahayn habeenku hadduu wada madow yahay oo wax xiddigiba ayna jirin dee qurux miyuu leeyahay saasoo kale wuxuu ku leeyahay haddii dee timihii aynay caddaan <laughs> ku dhex jira haddaanu jirin quruxi ma jirto kolaha <laughs> marka muxuu saa u leeyahay wuxuu uga jeedaa tasyiinu wuxuu qurxinayaa ciradii buu wuxuu ka soo qaadaya wax qurux badan inay tahay ciradaa dee aan isu bixine dee waxa weeye timihii madowgii ku dhex dhafan wuxuu leeyahay un dee habeen xidigalahoo kale ayuu ka dhigan tubukliya hadduu xidigaha waayona qurux ma marka wuxuu uga jeedaa waa tasyiinu waayahay nooca lixaad oo imaa taqbiixu qaradka lixaad ama ujeeddada lixaad ee looga jeedaa tashbiiha waa taqbiixuhu in la fool xumaynayo naxwu waidaa ashaara muxadisan fakaannahu qirdun yuqahqihu aw cajuuzun taltimu taqbiix ama tashwiih baa looga jeedaa shaygii la fool xumaynayo wax xunoo kale laga soo qaaday naxwu waidaa ashaara markuu tilmaamo xadisan xaaluu sheekaynayo shaksuu sheegayaa fakaannahu qirdun yuqahqihu waxaad mooddaa daayeer qoslayo kalaad mooddaa oo gahgah leh aw cajuuzun taltimu ama waxaad mooddaa habar dhabankeeda dhirbaaxaysa muxuu sidaa u leeyahay wuxuu leeyahay e, fool xumayn buu uga jeedaa ka soo qaadayo waxa aad u markaa qaab daran oo u fool xuma daayeerkana marka la sheegaayo foolxumada dee waa lagu metelaa saas ninkii gabyaaga ahaa ee bashaar ibnu burdi la odhan jiray ee indhaha la'aa nimay mar isu gabyeen oo isaga u gabiyey oo la odhan jiray e, xamaad xamaad cajrad inuu ahaa baan filayaa ayaa wuxuu idhi wayaa aqbaxa min qirdin idaa camiya alqirdu marka waxaa la yidhi cayl la caayo siduu uga argagaxay uga naxay cayl la uga naxay ma jirta baa la yidhi bashaar ibnu burdina wuxuu ahaa shucarada waaweyne khatarta shicirka ku ah marka waanu dee indhalaa markaasuu ihi wayaa aqbaxa min qirdin kii daayeerka ka xumaayow idaa camiya alqirdu markuu daayeerku indhabeelo kii ka sii xumaayow marka wuxuu tilmaamaya dayeer ka sii darayey marka dee markuu haddaba yidhi ninkani waida ashaara muxadisan markuu wax tilmaamo xaaluu sheekaynayo fakaannahu qirdun wuxuu uga jeedaa taqbiix mise tasyiin taqbiix foolxumayn buu uga jeeda waatay yidhaahdaan mahmahayadooda alqirdu fii cayni ummihi ghazaal daayeerku indhaha hooyadii wuxuu uga dhigan yahay uga ugaadha nooca quruxda badanoo kale uga dhigan yahay ama deeroo kale ayuu ka dhiganyay oo markay hooyadii ay eegto waxay is leedahay alla qurux badan ma waxaasoo kalea ladii la dhala wax la qurux ayaa dhalay marka taqbiix baa hadda tan u soo aroor lixdaa ujeeddee hadda uu inoo soo arooriyey mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum waxay dhammaan uga jeedeen waa aqhraad tacuudu ila almushabbah waa ujeeddooyin dhammaantood u noqonaya mushabbaha u ekaha loo ekaha u noqon mayso mushabbaha oo u ekaha ah ka la doonaayo shay kale in la ilxaaqiyo la haleeshiiyo oo la yidhaahdo wuu eg yahay kaas la doonaayo shay kale in la haleeshiiyo mushabbaha ah oo u ekaha ah ayaa lixda ujeeddaba u noqonaysa ujeeddo toddobaad bay soo arooriyeen mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum ujeeddadaa toddobaad waxay u noqonaysaa mushabbahu bihigay u noqonaysaa waxay yidhaahdeen waqad yacuudu algaradu ila almushabbahi bihi waa dhacdaa ujeeddadu inay u noqoto ka wax lagu shabbahayo ama lagu maakubayo ama la tilmaamayo in loo eg yahay isaga wax la ilxaaqinayo isaga mulxaqu bihi ah ama mushabahu bihi ah ujeeddadu kaasay u noqonayso idaa cukisa waa goorma idaa cukisa tarafa tashbiihi waa haddii la cagsiyo la dabagediyo labada dacale tashbiiha oo mushabahu bihiga laftiisii laga dhigo yacnii in uu mushabbah yahay saas laga dhigo wuxuu yidhi naxwu waa sida marka hadalkii shaacirkuu yidhi shaacirkaasi wuxuu ahaa maxamed ibnu wahayb alximyari khariifadii ma'muul la odhan jiray baanu ammaanayaaye wuxuu yidhi wabada sabaaxu kaana gurratahu wajhu lkhaliifati xiina yumtadacu waa baxru kaamil weeye wuxuu yidhi wabada sabaaxu waxaa muuqday buu yidhi sabaaxi waagii baa muuqday buui subxi ayaa muuqday kaanna gurratahu waxaad mooddaa caddaanta subaxu cad yahay hee wajhulkhaliifati khaliifada wejigiisa boqorka wejigiisoo kalaad moodaa xiina yumtadaxu goorta la ammaanayo boqorka marka la ammaanayo wuu farxayaa qofkuna markuu farxo wuu dhalaalayaa wejigiisu markuu murugoodo ama cadhoodana wejigiisu waa madoobaanayaa dugul buu noqonayaa weliba aad waxay u sii muuqanaysaa qofkii haddii aad u cas yahayna dee wax yar ma qarsan karo oo isagoo aad u cas hadduu farxo oo wejigiisi markii horeba uu caddaan xigay haddana markaa uu farxee dee la ammaano waa sii caddaanaya sii dhalaalaya soo maa marka dhalaalkiibuu ku mubaalaqooday kaannahu inuu waaga ka dhalaal badan yahay ou ka caddaan badan yahay marka wuxuu ka dhigay kaanna gurratahu wajhulkhaliifati mushabahu bihigii baa mushabbah laga dhigay noocani waa nooca la yidhaahdo mashaayikhdaaba sheegayse tashbiih makhluuq wa milu haada yusamaa bitashbiihi almaqluub noocan oo kale waxaa lagu magacaabaa tashbiih la qalliboo la dabagediyey see loo dabagediyey mushabbahu bihigii baa mushabbah laga dhigay mushabbahiina mushabbahu bihi baa laga dhigay waayo qaacidada maxaa la yaqaanaa waxaa la yaqaanaa asaalatan mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waxa la yskaga shabbahayo wuxuu ku sii xoog badan yahay mushabbahu labada shay ee laysku shabbahaayo ka bihiga ah baa waxaa layskaga shabahayaa ku sii xoog badan yahay oo haddaad tidhaahdo fulaanun ka shamsi diyaa'an hebel qoraxduu la mid yahay xagga markaa waxaa weeye iftiinka iftiinku mi hebel buu ku xoog badan yahay mise qoraxduu ku xoog badan yahay dee qorraxduu ku xoog badan yahay haddaad tidhaahdo fulaanun kal asadi fi shajaacati hebel libaaxuu la mid yahay xagga geesinimada geesinimaduma waxay ku sii xoog badan tahay hebel mise waxay ku xoog badan tahay libaaxa may libaaxa mushabbahu biigay ku xoog badanta sida la yaqaanaa saa weeye saas aawoodee macarin ninkii loodhan jiray waa kii yidhi balamnaaki fii tashbiihi sudqayki bilmiski wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxki wuxuu ahaa bilo gabay badan oo carabiyadana khatar ku ah laakiin diinta aan ku fiicnayn laakiin xagga haddii laga eego shicirka iyo carabiyada wuxuu ku ahaa macari khatar waana indhalaa waxaa la yidhahdaa maalin buu soo galay meel buu soo galay markaasaa dad baa fadhiyey inay boqorkii u soo galaan filaya dabeedna markaa nin buu isku taagay illa waa indhalayo wax arki maayo markaasaa kii intuu cadhooda wuxuu yidhi war kalabka isku kay taagay waa kii markaasuu bil badiiha ku jawaabo uu yidhi kalab waxa ah kaan eyga u garanayn toddobaatan magac ayaa kelab ah bilbadiihu markiiba ku jawaabay toddobaatan magac kaan u garanayn eyga ayaa kelab ah oo tilmaamayaa inuu carabiga toddobaatan magac ugu garanayo marka dee haddaad u garan weydo toddobaatan magaca anigu kelab maahi adigaa kelaba saasuu ugu jawaabay marka wuxuu yidhi dalamnaaki fii tashbiihi sudqayki bilmiski waanu ku dulminay markaannu labada dhafoor timaha kaa soo laalaada aanu ku shabbahnay miskiga oo bimacnaa wuxuu tilmaamayaa miskiga iyagaaba ka udgoon badan oo ka wanaag badan dee hoos baanu u celinay markaanu miski ku shabbahnay wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxkii mawdicu shaahid waa intan qaacidada tashbiihu wuxuu yahay shayga uu shabahayo ee mushabbaha inuu ka yar yahay shayga lagu shabahayo culamadu waxay dhahaan saas waa sida asalka ah laakiin tashbiih maqluub isagu waa ka duwan yahi ila marka horeba marka tashbiiha la tacriifinaya maxaa lagu tacriifiyey waa ilxaaqu naaqisin bikaamilin xaqiiqatan aw iddicaa'an fii wasfin biadaatin tadullu calaa dalik shay naaqisaa waxaa la haleeshiinayaa shay kaamila kani inuu naaqis yahay ka kalena kaamil yahay xaqiiqa ha ahaado oo dhab ha ahaato ama sheegasho ha ahaato ila kamaalka waxa dhici karta in la sheeganaya iminka wajhulkhaliifa inuu isagu yahay ka caddaanta ku kamaalka badan ma xaqiiqa mise waa iddicaa waa iddicaa ya laakiin markuu asalka u dhigan tahay mushabahu bihigu inuu isagu yahay ka kaamilka ah waa xaqiiqo laakiin mar wuxuu noqonayaa iddicaa'an sidan oo kale kaannahu in la leeyahay subaxa caddaanta uu cad yahay waxaaba ka caddaan badan wejiga boqorku caddaantu cad yahay marka la ammaanayo marka waxaad mooddaa subaxa caddaantiisu inay wejiga khaliifada la mid tahay waa tashbiih maqluub baa la yidhaahdaa marka waxaa laga dhigay mushabbahu bihigii ayaa laga dhigay mushabbah ilaa asaalatan waxay ahayd inuu cagsiyo oo uu yidhaahdo wajhu lkhaliifati xiina yumtadaxu ka qurati sabaaxi in la yidhahdo asalku ahaa markuu asalkiisa u dheganyay laakiin waa la qallibo waa la dabagediyey tashbiihu maqluubkaasi waa badan yahay xataa gaaladii markay yidhaahdeen inama albaycu milu riba dee tashbiih bay sheegeen soomaa ribadii oo xaaraan ah iyo baycii oo xalaala ah la ysku shabbahayaa maxay u doodayaan waxay u doodayaan ribada laakiin may odhan inama ariba milu lbayc may odhan oo xalaalnimadu kala mid yahay may odhan laakiin maxay sameeyeen tashbiih maqluub waa dabagediyeen markaasay maxay yidhaahdeen inama albaycu milu riba wax kaleba maahee baycu wuxuu la mid ahaaday uun ribadoo kalu ahaaday kaannahu shayga daliilka loo raadinayaa ee ishkaalku ku jiraa bayca yahayba maxay noqonaysaa markaa waa tashbiih maqluub mawaadiic kale qur'aanka kaga soo arooray waxaa ka mid ah afaman yakhluqu kaman laa yakhluq mid wax abuuraya miyuu la mid yahay kaman laa yakhluq afala tadakkaruun marka man yakhluqu iyo man laa yakhluqu keebaa kaamila man yakhluqu man laa yakhluqu waxa wey waa kii naaqiskaah soo maa marka isagii baa maxaa laga dhigay mushabbahu bihi baa laga dhigay idan muxuu noqonayaa waa tashbiih maqluub buu noqonayaa ya yacni xaaladoodaa lala yaabayaa oo tacjiib la yaab gelinayo in lala yaabo ay tahay baa la tilmaamaya masalan shaacirkii markuu yidhi axinnu lahum waduunahum duunahum falaatun kaanna fasiixahaa sadru lxaliimi ya waan u ololayaa buu yidhi waxaana ka sokeeya buu ihi lama degaan bannaan baa ka sokeeya buuhi qoladaa uu jecel yahay uu iyaga u ololaya kaanna fasiixahaa bannaankaa waxaad mooddaa ballaarkiisu sadrulxaliimi ninkii dulqaadka badnaa laabtiisii oo kale siday u ballaadhnayd oo kale inuu la mid yahaad moodaa ayuhumaa awsac sadrulxaliim aw fasiixu lfalaa fasiixu lfalaa awsac marka maxay noqonaysaa waa tashbiih maqluuq waxaa la mid a wa kaana ashamsa almuniirata diinaarun jalathu xadaa'idu daraabi waxaad mooddaa qoraxda iftiimaysaa inay la mid tahay diinaar dhalaalkii diinaarku dhalaali jiray ma diinaarku ku kamaal badan yahay mise qoraxda dee qoraxda waa tashbiih maqluuq kaana almaa'a fi safaa'i ibaacuhu waxaad mooddaa biyuhu saafi noqoshada ay saafiga yihiin inay la mid yihiin dabeecaddiisoo kale dabeicadda habeen inay saafi tahay iyo biyihii inay saafi yihiin alsafaa'u keebuu ku xoog badan yahay fii ayihima aqwa fi lmaa marka waa tashbiih maqluub marka noocaas waxa weeye mackuus waa la yidhahdaa muncakis waa la yidhaahdaa tashbiih maqluub waa la yidhaahdaa marka wuxuu noqonayaa qaradku wuxuu u noqonayaa ila lmushabbahi bihi lafdan wa in kaana mushabbahan macnan mushabbahu bihiga ayuu u noqonayaa xagga lafdiga yacnii lafdiga mushabbahu bihi ka ah walow haba ahaado xaqiiqatan inuu mushabbah yahay xagga macnaha qaacidada tashbiihu inay saa tahay daraaddeed oo mushabbahu bihiga waxaa la yskaga shabbahayaa ay ku kamaal badan tahay waa sababtay isu weydiiyaan culammadu xadiiskii salaatu libraahimiya ku soo arooray allaahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim xikmadda ku jirta in mushabbahu bihii laga dhigay ibraahim iyo aalkiis lana ogsoon yahay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu ka fadli badan yahay ibraahim haatay culammadu isweydiiyaan dabeedna markaa ay ka jawaabaan awjuh ay kaga jawaabaan ila waxay noqonaysaa mushabahu bihigu inuu kamaal badan yahay marka ibraahim iyo aalkiisu say uga kamaal badan yihiin muxamed iyo aalkiis jawaabaha culammadu kaga jawaabeen ee qawigaa ah waxaa ka mid a in la yidhaahdo nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam laftiisu wuxuu ka mid yahay aalka ibraahim marka macnuhu wuxuu u dhacayaa ilaahow ku salli nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo aalkiisa salli la mida salligaad ku salliday iyo barako la mida barakadaad barakaysay ibraahiim iyo aalkiisa oo nebi maxamedna ku jiro sala allahu aleyh wasalam marka mushabbahu bihiga laftiisa nebi maxamed waa ka mid ilaa aalkii ibraahim buu ka mid yahay bal huwa afdalu aali ibraahim aalu ibraahim waa shaksigii ugu fadliga badnaa marka macnuhu wuxuu dhacayaa salligii ibraahim iyo aalkiisa aad ku salliday oo nebi maxamedna ku jiro mid la mida ku salli maxamed iyo aalkiisa awjuh kalena culamada waa kaga jawaabaan bacdu ahli cilmi oo ishkaalkaa kaba cararay waa jiraan oo weji kale uga baxay oo yidhi waxaa lagu xambaarayaa kaafku inaanu tashbiih ba ahayn ee tacliil yahay maana wejiga uu maray alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waayo kaafku macaanida u faa'iideeyo tashbiihu waa ugu markaa macnaa dheeri waa macnaha ugu muuqadka badan laakiin macnayaal aan tashbiih ahayn buu faa'iideeyaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad marka kaafka in tacliil lagu fasiro la yidhaahdo ee tacliil baa looga jeedaa dee qaacidadii tashbiiha see loo waafajinayaaba iman mayso marka almajaaz fanniga bayaanku wuxuu ka koobnaa tashbiih iyo majaaz iyo kinaayo qaybtii tashbiiha waa soo aragnay qaybtii majaaskaynu bilaabaynaa almajaazu hada mabxahu ama almajaazu majaazku huwa lafdu waa erayga almustacmalu loo isticmaalay fii hayri maa kii waxaan ahayn wudica lahu loo dhigay macnihii loo dhigay macno aan ahayn erayga loo isticmaalay wey waxaa loo jeedaa fii hayri maa wudica lahu ibtidaa'an macnihii markii ugu horraysay loo dhigay macno aan ahayn waa erayga loo isticmaalay laabudda min wadcin marka erey majaaza la isticmaalayo macnaha loo isticmaalayaa waa inuu yahay macno loo dhigay laakiin wadcigii baa wuxuu u qaybsamaa wadci awal iyo wadci saani dhigaal horreeyey iyo dhigaal dambe oo dembeeyey oo nisbada kaa marka loo eego noqonayo wadci saani fii hayri maa wudica lahu awalan ama ibtidaa'an qaydkaa inay ku dari lahaayeen mashaayikhdu ayaa fiicnay macnihii loo dhigay markii ugu horreysay loo dhigay macno aan ahayn lafdiga loo isticmaalo licalaaqatin ay limulaaxadati calaaqatin eegis calaaqo la eegayo xidhiidh la eegaayo macnihii markii hore loo dhigay iyo macnaha marka dambe loo isticmaalayo xidhiidh ka dhexeeya la milicsanayo maca qariinatin amaaradina ay weheliso qariinada ama amaaraddaasoo maanicatin diidaysa min iraadati almacna asaabiqi macnahaa hore ee hormaray in loo jeedo diidaysa oo ka mancinaysa yacni macnaha xaqiiqigaa ah bay u diidaysaa qariinadaas lowlaa haadihi alqariina qariinadaas ama amaaraddaasi haddaynay jiri lahayn waxaa lagu xambaari lahaa macnihii xaqiiqiga ahaa kaddurari almustacmalati fi lkalimaati alfasiixa waa sida erayga addurar waa luulalka yaryar ee almustacmalati loo isticmaalay fi lkalimaati alfasiixa kelmadaha fasiixa loo isticmaalay kelmadaha fasaaxada leh ee fasaaxadu ku dheehan tahay haddii durar loo isticmaalo waxay noqonaysaa in macnaha majaaskaa loo jeedo fii qowlika hadalkaaga gudihiisa loogu isticmaalo fulaanu yatakallamu bidurar ninka hebel la yidhaahdaa yatakallamu wuxuu ku hadlayaa bidurar luul buu ku hadlayaa luul dee luul hadal noqon maayaan ya kelimaadkiibaa waxaa laga dhigay inay luul yihiin marka waxay noqonayaa majaaz hadda in loo jeedo waayo kelmaduhu luulka laftoodii inay noqdaan ma dhici karto marka waxaa laga tilmaamayaa maadaama kelmadihii ay yihiin alfaad iyo erayo luulkiina uu yahay daatooyin uu yahay kelimaadkii inay noqdaan luulka laftooda ma dhici kartaa oo ninkii markaa waxa weeye hadalkiisuba uu yahay luul uu tuftufayo suuragal ma taha oo kelmadiisu luul noqonayaan xaqiiqa ahaan inaynay ahayn waa layska garanayaa marka idan waa majaas calaaqadiisu ay tahay mushaabaho oo waxaa laga tilmaamayaa yatakallamu bikalimaatin fasiixa ka durar fi lxusni wuxuu ku hadlayaa kelmado fasiix ah oo luulka ka dhigan xagga wanaagga hadda aragta asalka halkii sidaa la odhan lahaabaa oo laysku ysku shabbihi lahaa ayaa mushabbahi la xadfay oo kelimaadka ah mushabbahu bihigii oo durarka ah baa la soo qaatay mushabbahii baa lagu magacaabay wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi iyo mushabbahi intaba waa la tuuraa mushabbahu bihigiina nafsa baa lagu magacaabay markaasaa waxaa la yatakallamu bidurar luul buu ku hadlayaa fa saarat majaazan waxay noqotay markaa majaaz fa innahaa mustacmalatun waxaa loo isticmaalay fii hayri maa wudicat lahu macnihii loo dhigay macno aan ahayn markii ugu horraysay macnihii loo dhigay durar markii ugu horraysay waxaa loo dhigay nooc jawaahirta ka mid a ah. macnahaasaa asli ahaa macnaha majaazigana wuxuu yahay farci ama macnahaasa awali ah macnahanna wuxuu yahay saanawi waa macno caarid ah aslii caarid bay kala yihin fa innahaa erayga mustacmalatun waa mid la isticmaalay fii hayri maa kii midaan ahayn baa loo isticmaalay oo macno ah ay fii macnan mughaayirin limaa wudicat lahu macno ka duwan macnihii loo dhigay macno ka duwan baa loo isticmaalay markii ugu horraysay loo dhigay waa wadci awali baa loo jeedaa id qad wudicat waa tacliil sababtu waxay tahay waxaa loo dhigay fil asli asalkii waa macnihii hore ee asalka ah ee xaqiiqada ahaaye ee wadci awal ahaaye lila'aali waa jamcu lulu lu'lu'un la'aali luulalkaa loo dhigay alxaqiiqiyati xaqiiqada ehe dhabta ah shawaahirtaa luulka aba asal ahaan loo dhigay durarka uma nuqilat intaa dabeed waa laga raray oo waxaa loo raray ila alkalimaati alfasiixa kelmadaha fasiixa ah ee fasaaxadu ku dheehan tahay ayaa loo raray rakaaka ka madhan fasaaxada waxaynu ku soo aragnay awalkii waxaa loogu naqliyey licalaaqati almushaabahati baynahumaa ay limulaaxadati calaaqati lmushaabahati isu ekaanshaha xidhiirkooda in la milicsanayo daraaddeed ayaa loogu raray kelimaadka fasiixa ah baynahumaa ay labada dhexdoodu ay isu eg yihiin filxusni xagga wanaagga isaga eg yihiin iyo quruxda kelmadaha fasiixa ahi kalaamka haddii laga eego dee waa qurux bay leeyihiin iyo wanaag la istixsaanayo o la wanaajisanayo oo dawq ahaan la dhadhansanayo ya luulkuna qurux buu leeyahay waladii yamnacu min iraadati almacna alxaqiiqiyi ka diidaya macnaha xaqiiqiga in loo jeeday ha qariinatu yatakallamu waa qariinada yatakallamu ah halkan mashaayikhdu waxay kaga warramayaan waxaa la yidhaha majaaz majaas marka la sheegaayo majaas lama garanayo haddaan xaqiiqo la garan yucrafu shayu bididdi shayga waxaa lagu gartaa lidkiisa shayga lidkiisa ayaa lagu gartaa wa bididiha tatabayanu alashyaau marka majaaz marka la garanaayo waa in xaqiiqana la garta xaqiiqo maxaa la yidhahdaa xaqiiqo waxaa la yidhaahdaa allafdu lmustacmalu fii maa wudica lahu ibtidaa'an yacnii lafdiga loo isticmaalay macnihii markii ugu horraysay loo dhigay wadci awal lafdiga loo isticmaalaa la yidhahdaa xaqiiqa la yidhahdaa marka haddii loo jeedo xaqiiqa lugawiya waxaa lagu darayaa fi luqati ama fi istilaaxi takhaatubi waa lafdiga loo isticmaalay macnihii markii ugu horreysay loo dhigay fi istilaaxi takhaatub ama fi luqa luqada loogu dhigay ama hadalka lagu hadlee lagu heshiiyey in layskula hadlo ya lafdiga loo isticmaalay macnihii markii ugu horreysay loogu dhigay fi istilaaxi takhaatub ama fi luqa ayaa waxaa la odhanaya xaqiiqa waxay u qaybsantaa markaa xaqiiqadii xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa sharciya haddii xaqiiqa sharciya loo jeedana fi sharci baa la raacinaya iyo xaqiiqa curfiya markaad garatay xaqiiqadu inay tahay lafdigaa asal ahaan macnihii loogu dhigay loo isticmaalay wadci awali waxaad garanaysaa inuu yahay majaasku khilaafkiisa majaaz maxaa la yidhaha markaa majaaz waxaa la yidhaha allafdu almustacmalu fii gayri maa wudica lahu ibtidaa'an licalaaqatin maca qariina waa erayga loo isticmaalay macnihii markii ugu horraysay loogu dhigay macno aan ahayn haddii loo isticmaalo waxaa la yidhahdaa majaaz ya kollay wadci waa u baahan yaho wadci saani baa jira marka ixtiraasku wuxuu ku dhacayaa una lagu saarayaa wadcigii aweliga ahaa ee loo dhigay inaan loo isticmaalin mid kale loo isticmaalo eraygana intaan la isticmaalin oo tarkiib aan la gelin xaqiiqana lama yidhahdo majaasna lama yidhahdo masalan waxaa lagu weyda lagu yidhi asad ma xaqiiqa mise waa majaaz waxaad odhanaysaa mar haddaanu tarkiib ku jirin laa xaqiiqa walaa majaaz xaqiiqana ma aha majaazna ma aha liannahu ma stucmil waayo lama isticmaal isticmaalku waa in tarkiib la geliya uu kalaam ku jiraa mufiid ah marka uu kalaam mufiida ku jiroa la isticmaalay waa erey mufrad ah laa xaqiiqa walaa majaaz marka allafdu lmustacmalu lafdii wuxuu u yidhi majaaz marka la itlaaqo siday mashaayikhduba sheegayaanoo tacliiqa ku tilmaameen waxay ku dhacaysaa majaaz lugawi oo majaazku wuxuu u qaybsamaa majaaz lugawi iyo majaaz caqli marka majaaz la itlaaqana ka lugawigay ku dhacaysaa aakhirka ayay inoogu keeni doonaan mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum majaaz caqli waxa la yidhahdo iyo tacriifkiisa iyo tusaalayaashiisa in sha allah marka majaazkii lugawiga ahaa ayaa tacriifku ku dhacayaaye waa allafdu lmustacmalu tacriifkan ma soo gudagelaya majaaz caqli waayo isaga alfaadii oo dhan waxaa loo isticmaalay xaqiiqadoodii majaasnimadu isnaadkay ku sugantahy halkiisaynu ugu tegi doonnaa insha allah isaga gaar u hay laakiin majaaska lugawiga ah ayaa la tacriifinaya majaaska lugawigana waxa lagu tacriifiyey huwa allafdu alkelimatu maxaa loo odhan waaye allafdu loo yidhi alkalimatu waxay u odhan waayeen mashaayikhdu siday tacliiqaba ku sheegayaan si markaa majaaskii murakabka ahaa iyo majaaskii mufradka ahaa labaduba soo gudagalaan oo kalaamka murakabkii waa lafdi ee kelmadda mufradka ahina waa lafdi marka lafdibaa caam oo kelmaddiina waa soo gelaysaa hadalkii murakabka ahaana waa soo gelaya majaaskiina mufrad iyo murakab buu labadaba u qaybsamaa idan allafdu saasay u isticmaaleen sida iyaguba baraarujinayaan oo alkelimatu ay u isticmaali waayeen si majaaskii murakabkaa u soo galo almustacmalu markii la yidhi maxaa baxay kaan la isticmaalinoo tarkiib ku jirin majaazna lama yidhaahdo xaqiiqna lama yidhahdo xaqiiqada marka la tacriifinaya almustacmal waa la raacinaya majaaska marka la tacriifinayana almustacmalu waa la raacinaya marka haddaan la isticmaalinoo tarkiib la gelin laa xaqiiqa walaa majaaz midna maaha almustacmalu fii hayri maa wudica lahu fii hayri maa waxaa loo jeedaa macno aan ahayn marka waa min baabi xadfi almancuud wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuwa fi nacti yaqin la sifeeyaha in la xadfaa dhacda haddii la garanayo ay fii macnan mughaayirin lima wudica lahu macno ka duwan macnihii loo dhigay ibtidaa'an markii ugu horraysay loo dhigay ama awalan macno aan ahayn waa ka loo isticmaalay laakiin maxaa u shardiya licalaaqatin maca qariina waa inuu jiraa xidhiir ka dhaxeeya bayna almacna alasli waalmacna alfarci macnaha asliga ah oo xaqiiqada ah iyo walmacna alfarci macnaha farciga ah oo majaaska ah ama bicibaara ukhra waa inuu jiraa xidhiir ka dhexeeya bayna alwadci alawal waalwadci ahaani dhigaalka hore ee xaqiiqada ah iyo dhigaalka labaad ee majaasiga ah waxaan looba isticmaalinoo wadci aan carabi uba dhiginba adigu intaa iska bilaabato inaad tidhaahdo majaaz baan uga jeedaa ma suuragalaha waa inuu wadci carabi jiraa wadcigaasi ha ahaado wadci saani ah wadci caaridoo soo darriyey laakiin laabudda min wadcin waana inay jirtaa calaaqo ka dhaxaysa labada macne calaaqadaasi waa ta saa'iqa ka dhigaysa in lafdiga laga soo gudbiyo macnaha asliga ah oo loo gudbiyo macnaha soo dariya caaridka ah calaaqadaasi waxay noqon kartaa mushaabaho waxay noqon kartaa jus-iyo waxay noqon kartaa kulliyo waxay noqon kartaa sababiyo waxay noqon kartaa musababiyo xaaliyo maxalliyo waa halumajara calaaqaadku waa badan yihiin qariino wehelisaa wayna jirtaa qariinadu maxay sheegaysaa qariinadu waa amaaro diidaysa inaan loo jeedin macnihii asliga ahaa ee xaqiiqiga ahaa wa ilaa erayga marka la sheego oo la isticmaalo marka ugu horraysaba niyada waxaa ku soo dhacaya waa macnaha xaqiiqiga ah asalku markaa muxuu yahay in macnaha xaqiiqa lagu xambaaro qariinadani waa maanic diidaya an yuxmala allafdu cala almacna alxaqiiqi waa maanic diidaya oo iska hortaagaya in lafdiga lagu xambaaro macnihii xaqiiqi ahaa qariinadaa marka la arko qariinadu waxay noqon kartaa lafdiya waxay noqon kartaa xaaliya laakiin hadda qariina xaaliya inoo tusaalaynaya qariinadaa marka la helo waxay mancinaysaa diidaysaa in xaqiiqadii lagu xambaaro xaqiiqadii markay tacadurtay oo qariinadaasi manciday laasim waxaa noqonaysa in macno kale loo guuro macnaha kale loo guurayo waxaa loogu guurayaa jisrulintiqaal biriijka lagu tallaabayo lagu guurayo wuxuu noqonayaa calaaqada ya maskaxdii marka ugu horraysaba macnihii xaqiiqiga ku soo dhacay qariinadii markuu arkay haddaba ruuxu waxay noqotay xaqiiqadii waa masduuda waa mid loo diido laga manciyey dihniga ama maskaxdii waxay doonaysaa inay ka intiqaasho ka guurto macnahan kani muraad ma ahee macnaha looga jeeday waa maxay haddaba eraygan waa in loo guuraa macno kale calaaqada labada macno ka dhaxaysa ama mushaabaha ha noqoto ama markaa juziya ha noqoto ama khayrkeed ha noqotee waxay noqonaysaa jisru lintiqaal min almacna alxaqiiqiyi ila almacna almajaazi markaad garatay haddaba calaaqadii waxay noqotay mushaabahu fulaanun yatakallamu bidurar waa misaal shuruudihii oofsaday durar hadda waa mustacmal waayo kalaam iyo murakaba oo mufiiday ku sugantay idan waa mustacmal macnihii xaqiiqiga aha miyaa looga jeeda maya maxaa manciye in macnihii xaqiiqigaa looga jeedo waxa manciyey shaksi ma dhici karo inuu durar caynu durar inuu ku hadlaa ma dhici karto oo hadalkiisu uu noqdo luulkii oo malmalaasan ya hadalkiisu markuu saa uga soo baxaba luul la ysku qurxin karo oo la iibin karo ma noqon karaa haddii la doono laisku qurxin karo yumkin inay dawaad isu rogo oo luulka laftiisii noqdo ma dhici kartaa hadalkii waa alfaad iyo macaani alfaadda iyo macaanidaasi caynu durar inay noqotaa ma dhici karto waa mustaxiil suuragala maa mar haddaan taasi suuragal ahayn maxaad garatay in looga jeedo kelimaad lagu magacaabayo durar haddaba calaaqadii meeday calaaqadii waxay noqonaysaa durar iyo kelimaad maxaa ka dhexeeya mushaabahu oo waxaa laga tilmaamayaa kelimaadkaasi inay yihiin ka durar fi lxusni marka waxaad garatay inuu majaaskani ka soo jeedo asal ahaan tashbiih inuu ka soo jeedo laakiin tashbiih baa laga intiqaaloo laga guuray xaggee loo guuray waxaa loo guuray in arkaantii tashbiiha la xadfay wajhu shabahi iyo adaad tashbiihi iyo mushabbahi intaba maxaa dabad la sameeyey mushabbahu bihiga laftiisiibaa mushabbaha lagu magacaabay kaannahu inuu caynuhu yahay markaasaa halkii la odhan lahaa kelimaad fasiixu ku hadla oo durarka la mida xagga xusniga kala mid oo arkaanta sidaa loo dhammaystiri lahaa ayaa waxaa la yidhi waxaabuu ku hadlaa durarka laftiisa marka calaaqadii maxay noqotay mushaabaha qariinadii maxay noqotay caddaynaysay hadda yatakallamu ayaa waxay tahay qariinadii caddaynaysay inaan nafsu durar loo jeedin ee loo jeedo wax durar lagu shabahayo marka calaaqadii iyo qariinadii labaduba saasay u joogaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk